in sha allahu tacaala saaka waa subaxii labaad ee kulankeenii aynu ugu magac darnay qofku inuu ruuxdiisa iyo naftiisa dhiso oo diinta aad baranayso iyo cilmiga aad qaadanayso waa in ruuxdaada iyo naftaada uu wax ka beddelaa oo aadan noqon qof lamida sida geed biyo ku dhex ingigay oo kale marka waxaa u baahan tahay inaa waxa aad baranayso dhadhankooda iyo macaankooda diimeed ay kaa muuqdaan laakiin qofkiioo diintii baranaya oo axkaamtii shareecada baranaya oo haddana wax ka sii yihiin xishoodkiisaa wax ka sii yihiin dhaqankiisiibaa wax ka sii yihiin dhowrsanaantiisiibaa wax ka sii yihiin macaamilkiisii iyo hadalkiisiiba wax ka sii yihiin waa nooc ayaan darada ka mid ah waxaa la rabaa qof waliba wuxuu yahay inuu ekaado waa in diinta aad ku hawshaysan tahay aad u ekaataa oo aada noqotaa qof diin leh rasuulku wuxuu yihi salawaatu llaahi wasalaamu calayhim salawaatu llaahi wasalaamu calayhi alaa ukhbirukum bikhiyaarikum war ma idiin sheegaa kuwa idinku ikhiyaarsan ee idinku gobaysan ee idinku fiican saxaabadu waxay idhahdeen noo sheeg rasuulka ilaahay qaala aladiina idaa ru'uu dukira allah waa kuwa marka la arko ilaahay la xusuusto oo diinta la xusuusto oo iimaanku kobco oo khayr la xusuusto qofkii markaa kafladi ku jirtay saasuu nabigu u tilmaamay sal la alay sl waxaa la rabaa in aad noqoto diin qof ay ka muuqato dhaqankiisa hadalkiisa macaamilkiisa socodkiisa qof muslima oo diintu macaanaysay waa inaad noqotaa waxaa nabigu yidhi calayh الsalaatu wasalaam man yuriid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اdiin ilaahay qofku khayr la doono diintuu fahansiiyaa haddii diinta lagu fahamsiin waayo oo khayrku kugu duxi waayo wax weyn baa kaasi ah ogow oo aada wixii isaga caadi caadi u aragto oo dareenkaaga iyo iimaankaagu waxaan iska bedeli waayaan duruustan waxaan ugu talagalnay marka bal in ruuxdeenna aan ku dhisno bal nafteenna aan yaro noolayno ayaan ugu talagalnay maalinta hore waxaynu ka hadalnay salaaday ka tegisteeda maantana waxaynu ka hadlaynaa geerida bal qof yahow adduunyadan jooga ee isla quman maanta ee caafimaadka qaba ee sheekaynaya ee tallaabsanaya ee qoslaya ee cunaya ee cabbaya ee xaragoonaya ee shaqaysanaya maxaad ku dambayn doontaa maxaad ku dambayn doontaa sidee u dhiman doontaa xaggee ku dhiman doontaa goormaa dhiman doontaa maxaa ka dambeeya daartan aad maanta joogtid ee aada isla faraxsan tahay ee aada wax badan oo macaasi a samaynayso ee aada wax badan oo xumaana samaynayso islana faraxsan tahay oo isla quman tahay oo isla toosan tahay alla maxaa ka dambeeya ma isweydiisi maxaa ka dambeeya haddii uu qofku dareenka geerida qaato wax badan baa noloshiisa iska bedelaya marka risaaladeenan magaceeda waxaa la yidhaahdaa istaciduu lilmowt geerida u diyaargarooba geerida u diyaargarooba wacdi dad lasla wacdiyo geeri oo laguu sheegaa kuugu filan kafaa bilmowti waacidan wacdi waxaa ku filan geeri oo laysu sheegaa wacdi ku filan aan fiirino risaaladeenna aquluu waastaciinu llaha calaa ma aquul alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh allatiif ilmanaan allihii tudhidda badnaa ee abaalka iyo gallada badnaa alghaniyi allihii haniga ahaa alqawiyi allihii awoodda badnaa disulطaani sulطaanka iyo awoodda iyo maamulka u saaxiibka ahaa adduunyadan isagaa ka taliya lilaahi mulku samaawaati waalardi samaawaadkan iyo arladan waxa udhexeeya isagaa iska leh wa huwa calaa kuli shayin qadiir wa huwa bikuli shayin caliim qad axaata bikuli shayin cilmaa biyadihi malakuutu kuli shay wa kasta isagaa gacanta ku haya isagaa iska leh huwa huwa alwalu walaakhiru walظaahiru walbaطinu isagaaba sheegi doona alxaliimi allihii dulqaadka badnaa ah intaa ku caasisay ee gaaladu u horeyso meesha ay taagan yihiin baa lagaga goyn lahaa waxay samaynayaan laakiin dulqaadka ilaahay bay ku ceeshayaan alraxiimi allihii naxariista gaar ahaaneed ee mu'miniinta ku goonida ah iska lahaa ifyo aakhiro alraxmaani allihii naxariista guud iska lahaa huwa ilaahay alawalu waa axad ka horeeya falaysa qablahu shay-un cid ka horeysaa ma jirto wa huwa alaakhiru waa axadka dambeeya falaysa bacdahu shay-un cid ka dambaysaana ma jiro wa huwa alظaahiru wa axadka sareeya falaysa fawqahu shay-un cid ka saraysaa ma jirto wa huwa albaطinu alle subxaanaه wa tacaala waa axadka dhow ee sokeeya ee dhow falaysa duunahu shay-un cid ka sokaysaa ma jirto axmaduhu caza wajal ilaahay baan mahdinaya caza wajal wa ashkuruhu ilaahay baan u shukrinayaa wa min masaawi acmaalina acmaashayada xunxunna astaqfiruhu ilaahay baan dembi dhaaf ka weydiisanaya wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qirayaa macbuud xaq lagu caabudo inaanu jirin alle keligii mooye waxdahu xaalu keligiiya laa shariika lahu alle cid la wadaagsataa ilaahnimadiisa iyo rabbinimadiisa iyo maamulkiisa iyo asmaadiisa iyo sifaatkiisa ma jiro wa ashaddu waxaan qirayaa ana muxamada nabiy llaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan qirayaa wa ashaddu waxaan qirayaa ana imaamanaa dheh imaamka yaga aanu ku dayanayno wa qudwatanaa qudwadeenna aanu hogaaminaysa aan ku dayanayno wa uswatanaa dayashadayadu muxamada waynama maxamed cabduhu warasuulu alle addoonkiisa iyo rasuulkiisa ahaa arsalahu llahu ilaahay baa soo diray bashiiran isagoo ummadda intii rumaysoo raacda u bushaaraynaya wa nadiiran isagoo digaya intii dafirtee ka hor wa daaciyan ilayhi isagoo dadka alle ugu yeedhaya biidnihi alle idinkiisa wa siraajan muniiran ilays iyo iftiin baxaya isagoo ah fafataxa ilaahay rasuulka waa ku furay bihi isaga acyunan indho cumyan indhala-aa buu alla ku furay dad indhahoodu dam ahaayeen oo diin iyo tawxiid aan aqoon baa ilaahay indhaha ugu kala furay wa aadaanan dhaga ayaa ilaahay rasuulka ku furay calayhi salaatu wasalaam dhagahaasoo summan dhagala-aayoo dam ah wa quluuban qalbiyaa ilaahay ku furay qalbiyadaasoo qulfan qafilnaa oo kuwa qafil ku xidhanya ahaa fa salawaat ullah ilaahay ammaantiisa wa salaamuhu nabadgelyadiisa calayhi rasuulka korkiisa allaha yeelo wa aali wa calaa aalihi aalkiisa korkiisa allaha yeelo wa saxbihi saxaabadiisa korkooda allaha yeelo alguri almayaamiin kuwii wejiyada cadcaddaa ee weysadu ka ifaysay ee barakaysnaa iyo waman cidda tabicahum raacda biixsaanin wanaag ku raacda ilaa yowm iddiin ilaa maalinta lays abaal marinayo amaa bacdu intaa kadib fataquu llaha cibaad allah addoomihii ilaahayow alle ka cabsada wastaciduu diyaargarooba limugaadarati dunyaa adduunyo ka tegideed u diyaargarooba wa mufaaraqati alxayaa nolosha faaruqideeda aada faaruqaysaan u diyaar garooba istaciddu u diyaar garooba lisayri socod aad u socon doontaan lidaari ilbaqaa daartii lagu hadhaye lagu baaqi noqonay fa innakum idinku al'aana iminka dad yahow fii daari ilfanaa daartii dhammaanaysay dadkeeda iyo dunyadaba dhammaanaysay baad joogtaan qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi kullu man mid walba oo calayhaa adduunyadan dusheeda jooga faanin waa tegaya wa yabqaa waxaa haraya wajhu rabbika rabbigaabaa haraya rabbigii duljalaali weyninka u saaxiibka ahaa iyo walikraami sharafta u saaxiibka ahaa istaciddu u diyaar garooba lidaari nuqla daartii laysu qaadayey fa antum idinku alaana iminka fii daari lmuhla daartii ukaadintaad joogtaan qof walba inta noloshiisa uga dhiman waa loo kaadinayaa marka daartii usugidda iyo ukaadinta ayaa joogtaan laakiin tii laydiin qaadi lahaa oo qabri laydiin qaadi lahaa baa soo socotay u diyaargarooba istaciduu u diyaargarooba lilxaqiiqati xaqiiqada iyo dhabta allatii xaqiiqadaasoo laabudda minhaa ay lagama maarmaan tahay in loo kaco taasoo loo kacay oo lagama maarmaana u diyaargarooba istaciduu u diyaargarooba lilxaqi geeridii xaqa ahayd u diyaargarooba alladii xaqaasoo kullunaa dhammaanteen sanuwaajihuhu aanu wajihi doonno intaa marka laga yimaado bogga haddaynu akrinay noloshan adduunyada sideedaba maxay tahay maa hiya alxayaa noloshan waa maxay culimadu markay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan alxayaatu anfaasun macduuda noloshu waa naf anfaas tirsan fii amaakina macduuda waa nafaf tirsan meelo maxaan ku yidha xadidanna ku nool biaajaalin macluuma aajaal iyo muddo la yaqaanana iska wa arsaaqin maqsuuma arsaaq la qaybiyeyna cunta oo ku nool ilaahay muxuu yidhi subxaanah fii suurati faatir aayadda koob iyo tobnaad wamaa yucamaru lama cimri siiyo min mucamarin mid la cumri siiyey oo habeenna joogay toddobaatan siddeetan boqol sagaashan lixdan mid cimri siiyo habeena jooge lama cumri siiyo walaa yunqasu lama nusqaamiyo min cumurihi qofka bani aadamka cimrigiisa lama nusqaamiyo oo mid baa shan iyo toban ku dhimanaya mid baa laba jir ku dhimanaya mid baa toban ku dhimanaya saddex afar lix midba tiru ku dhimanaya qofka bani aadamka cimrigiisa lama nusqaamiyo ilaa fi kitaabin haddii la nusqaamiyo mid cimrigiisa ama mid cimriga loo dheereeyo lowxalmaxfuud bay ku qorantay ina dalika cala allahi yasiir arrin lowxalmaxfuudka ku qoran weeye mawdka iyo geerida iyo noloshu labadoo waa imtixaan huwa aladii khalaqa almawta walxayaata alle isagaa nolosha iyo geeridaba abuuray ujeeddadu maxay tahay liyabluwakum ayukum axsanu camala ilaahay inuu idin imtixaamo kiina idinku camal wanaagsan adduunyada dadka marka la keeno isku wada mid noqon maayaan mid baa xumaanaya mid baa wanaagsanaanaya mid baa dhexdhexaada mid baa xaaladiisu si tahay in laydin imtixaamaa adduunyada loo keenay kiina camal wanaagsan baa ilaahay yidhi suuratu lwaaqica aakhirkeeda waxaa ilaahay kaga warramay insaanka markuu adduunyada bini aadamka uu ka tegayo saddex qaybood un wey suuradda xaggeeda horena maxaa lagu sheegay wa kuntum asxaabun halaatha aswaajun halaatha waxaa tihin saddex nooc baa tihin soo maa suurat lwaaqica bal aakhirkeeda fiiri falawlaa idaa balagat alxulquum wa antum xiinaidin tanduruun wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walakin laa tubsiruun bal aayaadkaa ufiirso alla wuxuu leeyah subxaanah falawlaa idaa balagat lxulquun falawlaa tarjicuunaha war naftan baxaysa ama adiga kaa baxaysa oo aada nafti kaa baxayso oo sakaraadayso ama cidaad dul taagantahay ay ka baxayso nafta maa ku celisaan baa ilahay yiri ay falawlaa tarjicuunaha qofka naf baxaya hadduu isagu yahay muu isku celiyo haddii cid ay naftu ka baxaysa uu dul joogo muu naftii ku celiyo idaa balaqat markay nafku gaadho alxulquuma dhuunta markay gaadho qofkii naftu ka baxaysa dhuunta markay gaadho nafti car ku celiya baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala bal adigu car isku celi waa kaa saarayaa naftii bal mid agtaada joogaan ka saarayaaye car ku celi bal waa kaas ku celiya bal isu keena wax hadaysaan xoog iyo aqoon iyo maal iyo karti waxa haysaan isu keena ku celiya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala maa ku celisaan naftu markay dhuunta timaado wa antum xiina idin tanduruun idinku xaaladaa waad daawanaysaan waad u jeedaan oo kii naftu ka baxaysay isagoo arkayo u jeeday naftu cagaha ka soo baxaysaa uu dareemayaa inay cagihii ka soo baxday lugihii baa soo qaboobay qaarkii dambaa soo qaboobay calooshii way soo dhaaftay hiiq buu leeya wuu hinraagayaa hiiqiqiqiiq nafti baa ka socota indhuhu ku hayaa inay yar u socoto isku celi baa ilaahay leeyay nafta subxaanahu wa tacaala bal hadda celi dad celin karto kii dul taagnaa ee ehelkiisa ahaa ama dhakhtarka ahaa ayaa wuxuu leeyay naftu waa ka soo baxaysa alla qabqabta isku jebiya isku celiya ku celiya bal nafta haddaa ku celin kartaan ba alla leeyahy wa antum xiinaidin xilligaa ay naftu ka baxaysa idinku tanduruuna waa arkaysaanoo waa daawanaysaan ba alla leeyahy mafir se ilahay u hadlayo subxaanahu wa tacaala falowlaa in kuntum gayra madiiniin nafta maa ku celisaan bu alla leeyahy subxaanahu wa tacaala in kuntum haddaad tihiin gayra madiiniin kuwa aan la abaal marinaynin haddaan laydin abaal marinayn ile horaad waxaad u tiraadeen lala abaal marin maaye bal ku celiya nafta waa alla leeyahy subxaana wa tacaala tarjicuunaha in kuntum saadiqiin maa ku celisaan naftii haddaad run sheegaysaan ayuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala markaasaa ilahay dadkii kala saaray saddex qeybood baa soo socda bal fiiri saddexdaa midka aad rabtay adigu noqo mid walba abaalkiisaad heli doontaa fa amaa in kaana min asxaabi alyamiin faama in kaana min almuqarabiin dheh hadduu yahay qofkaasi kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhow waa kuwa waajibaadka la yimid mustaxabaadka iyo suno sunnooyinkana sameeyey haddii aad kuwaa ka mid tahay muqarabiinta ah min almuqarabiin fa rawxun wa rayxaanun wa jannatu naciim fa rawxun naxariis wa rayxaanun udeyg iyo udgoon ayuu leeyahay qofkaasi ama wa rayxaanu risiq buu leeyahay fa rawxun wa rayxaanun wa jannatu naciim iyo nicmooyinka jannadiisan siin doonaa baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala waa naftii baxday hadda la soco waa aayada anig waan kusoo qortay meesha korkeeda alle subxaanahu wa tacaala bal fiiri siduu u wa ama in kaana min asxaabi alyamiin hadii uu qofkaa naftu ka baxaysan yahay asxaabulyamiinki hadduu yahay fasalaamu laka min asxaabi اlyamiin salaan ayaa ay ku salaamayaan oo nabadgelyahay salaan baa kuu sugnaatay asxaabulyamiin ay ku salaamayaan wa ama in kaana min almukadibiin haddii uu yahay kuwii alla beeniyey addaaliina ee lumay fanuzulun ay falahu wuxuu leeyahay nuzulun martiqaad iyo sooriyo oo maxaa lagu sooriyeynayaa min xamiimin biyo kulul oo rogmanayaan ka waraabinayaabaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wa tasliyatu jaxiim iyo jaxiimo gelisteeda ina hada lahuwa alxaqu lyaqiin qofka bani aadamka inuu fahmo kalaa idaa balagati taraaqiya naftu markay halkaa kalxamaha isugu timaado wa qiila man raaq oo la yidhaahdo yaa dawaynaya waa ka baxday waa ku jirtaa soo fariisiya faleebadii waa ku socon weyday biyo ku qabta indhihiisa bal eega kalaa idaa balagati taraaqi wa qiila marraaq oo la yidhaahdo war yaa dawaynaya war dhakhtar u doona war ha la qaado dhakhtarka lama qaadi kare u yeedha soo fadhiisiyo barkimooyin u geliya ka daayo jiifiya dadkii baa isku haya ma ka baxday ma ku jirtaa kalaa idaa balagati taraaqi wa qiila maraaq wadana anahu lfiraaq isaga la dul joogana wuxuu yaqiinsaday adduunye inuu ka tegayo wadana anahu lfiraaq waltafat isaaqu bisaaq sakaraadkii labadii dhudhun buu isku maray dhudhun buu dhundhunkii kale lugta dusha ka saaray ila kaaraya wuu sakaraadaya wadana anahu lfiraaq waltafat isaaqu bisaaq xaggee loo wadaa ilaa rabbika ywmaidin ilmasaaq ilaahay xaggiiba maalintaa la isu wadaa rasuulku wuxuu yihi law taclamuuna ma aclam wardadiihow waxaan ogahay qabri iyo qiyaame iyo alle hortii war waxaan ogahay haddaad ogaan lahaydeen la daxiktum qaliilan wax yar baad qosli lahaydeen wala bakaytum kaiiran in badanna waa ooyi lahayden warba idinaan hayn buu nabigu lehy salawaatu llahi wasalaamu alayh wa jaaءat sakrat lmawti bilxaqi dalika ma kunta minhu taxiid sakaraadkii baa kuu yimid qof yahow mid isdiidsiyaad ahayd geerida iyo sakaraadka waad ka leexleexan jirtay marba dhakhtar u kac marba kan samee marba kan yeel sakaraadkiiba maanta ku hayee kuu yimi baa la leeyahy subxaanahu wa tacaala xadiidka albara ibna caazib ayaa wuxuu leeyay rasuulka annagoo la joogna ayaanu qabri nimid fa jalasa calaa shafiiri lqabri ciiddii qabriga laga soo guray ama laga soo saaray ayuu rasuulku dul fadhiistay salawaatu llaahi wasalaamu calayh fabakaa rasuulku waa ooyey xataa balla tharaa ilaa ciiddii ka hoosaysay ilintii ka soo daadatay indhihiisa ay qoysay qaala yaa ikhwaanii limili haada faacidduu dadkii xabaasha dul joogo dhan buu la hadlaya walaalaayow maalinkan oo kale u diyaar garooba nin walowba tanaa ku huran qof walowba tanaa ku huran u diyaar garooba nin ansaariya rasuulka su-aal weydiiyey salawaat ullahi wasalaamu calayh bal su-aasha ninkaasi weydiiyey fiiri yaa rasuul allah ayu lmu'miniina akyas mu'miniinta yaa ugu caqli badan adduunyada jooga qaala akharuhum lilmowti dikraa ninka ugu geeri xusuusashada badan ee aada geerida u xusuusan had iyo gooraa leh ninkaasaa mu'miniinta ugu khayr badan wa axsanuhum lima bacdah wixii geerida ka dambeeyana ku tashaday oo ugu wanaajin badan oo cibaadada iyo diyaar garowga limaa bacdahu isticdaadan ulaa'ika alakyaas kuwaasaa caqli leh kuwaasaa caqli leh buu nabigu leh alayh salaatu wasalaam arrintaas waa arrin muhim qofku inuu ogaado ay lagama maarmaanta waaye wuxuu yidhi sheekhu qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi kullu nafsin naf waliba daaiqatun daa'iqat lmowti geeritii dhadhaminaysa weeye wa inamaa tuwafawna waxaa laydin dhammaystiri doonaa uun oo laydin oofin doonaa ujuurakum abaalkiina yowma alqiyaamati maalinta qiyaame faman qofka zuxzixa laga leexiyo oo laga fogeeyo can innaari naar laga fogeeyo wa udkhila aljannata janno la geliyo faqad waxaa hubaala faaza inuu liibaanay wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunyo aha ilaa mataacu lquruur kadada raaxadeeda mooye oo kale wax kale ma aha ama in la yidhaahdo mataacani waxaa loo jeeda waa is mafcuul oo yani wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunyo ma aha ilaa mataacu lquruuri ila ila almaqruuru mid la keriyey oo la dagay maxaan ku idhaahdaa raaxadii mooye wax kale ma aha mid dagaan degnaanshihiisa wey noloshan adduunka qof walba geeri buu dhadhaminayaa aayadani waxay sugaysaa xaqaa'iq dhab ah oo noloshan adduunyada ka tegi doonto oo aad geerida arki doonto o aada dhiman doonto oo mawdku kuu iman doono ma ogid ilaa uu maydku mawdka inuu kuu imanayo waktiguu kuu imanaya ma ogid meesha aada naftugu kaaga qaadi doono ma ogid hebel baad dhintay unbaad maqlaysaa ogeysiis ma jiro iclaam ma leh diyaargalow ma leh nafton baa lagaa qaadaya aynamaa takunuu yudrikkum lmowt walow kuntum fi buruujin mushayada meel kastoo aad ku sugan tihiin geeridu way idin taabanaysaa aqalad adag iyo dhismayaal xoogle ku jira kuwii dhinta un baa tihiin qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum geeridan aad ka cararaysaan waa idin haleelayaa mowtku sidaa awgeed baa qofku dareenkaa inuu qaataa la rabaa waqti kasta inuu geerida u diyaar garoobo ayaa la rabaa mid walbo ina ka mid ah waxa weeyaan geerida wuu dhadhaminayaa iyo mowdka waa shay laga maarmaan ah sidaa awgeed qof kasta oo muslima waxaa laga rabaa janno iyo naar meeshaad ku dambayn doonti ma ogid wuxuu yihi ninkii falaysa shicrii bacda albaabi madaaru qof kasta godka waa gelayaa talow maxaa ka dambayn doona ma naarba ma janna malakulmowdku war iska war iskama haysaan ballan lama lihid wakti aad la ballantay ma jirto laguma sheegin mar buu ku qaban doonaa almowtu ka'sun waalmar-u daa'iquhu mowtku waa waa galaas weyn oo laga cabayo qof walibana waa dhadhaminaya alla wuxuu yidhi subxaanah kullu nafsin daaiqat lmowt daa'iqat lmowt naf waliba min adawaat alcumuum naf dhammaanteed geerida way dhadhaminaysaa alle markaasu wuxuu yidhi waa laydin dhammaystiri doonaa waxaad shaqaysateen waxaad qabsateen haddaa khayr ka shaqayn jirteen intaad noolaydeen khayr baad mudanaysaan haddaa ka sheekayn jirteen xumaanna xumaad mudanaysaan imisa intuu sakaraadka u yimid markay caafimaad qabeen waxay ahaayeen dad ciyaara sheekeeya heesaha dhegaysta tawxiidkiibaa ha loo qabtay wuu sakaraaday markaasuu dan dan dan dan dan dan buu leeyahay waa musikadii heesuu dhegaysan jir laa ilaaha ila allahu dheh muxamedun rasuulu dan dan dan dan dan dan dan buu leeyahy wixii uu caafimaadka markuu qabay ku qaatay cimrigiisa ayuu ku dhintay markii dambe kuwa say wax u iibinayeen ama dallaal u ahaayeen ama bacmishtan ugu jireen oo salaad iyo cibaado ka tageen naftu markii laga qaadayey tawxiidkaa loo qabtaa markaasuu wuxuu yidhaahdaa waxa weeyaan afartan konton labaatan boqolkiiba intaa a wuxuu ka shaqayn jiray tawxiidkiiba waa lagu kari waaye qof waliba wuxuu markuu caafimaadka qabo ka shaqeeyo ku dhiman doona qaar baa iyagoo sheekaynaya oo ka sheekaynaya naftu ka baxday tawxiidkii lagu kari waaye qaar baa sheekooyin kale ku jira naftu ka baxday rasuulku wuxuu yidhi sal allau alay wasalam ahlu lmacruufi fi dunya hum ahlu lmacruufi fi laakhira ahlu lmunkari fi dunya hum ahlu lmunkari fi laakhira adduunka dadka ahlulkhayrka ah aakhira ahlu khayr bay noqonayaan kuwa adduunka ahlu shar walfasaad ah aakhira ahlu shar walfasaad bay noqon doonaan asal allah yajcalna min ahli lmacruufi walkhayr qofka naarta laga fogeeyo buu nabigu yiri sal ala allah yihi subxaanah oo janno la geliyo waa liibaane ilaahu naar naga fogeeyo janno na geli jannadaasi waa nooc ma ah. jannada laguu sheegayo ee qalbigaaga inaad ku xidho la rabo waa nooc ma ah, mataqaanaa rasuulku markuu ka sheekeynay xadiid qudsiga acdatu lcibaadiy الصaalixiin ma laa cayn ra'at walaa udunu samicat walaa khaطra calى qalbi bashar jannadayda waxaan addoomayga saalixiinta ugu diyaariyey oo nicmo ah il bani aadam waxaan weligeed arag oo aan dheg bani aadam weligeed aanay maqal oo qalbi bani aadam weligii aanu suuraysan ayaan jannada ugu diyaariyay addoommahayga wanaagsan ayuu alla leeyahay subxaanah wa tacaala iqra'uu in shi'tum falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahum min qurati acyun aayadda akriya haddaa rabtaan buu yidhi rasuulku yidhi salawatu llahi wasalaamu caleyh jannada laguu sheegaya la rabo inaad qalbiga ku xidhato oo fadhiga ka kacdo oo u shaqaysato oo u dadaasho halka geed ee ka mid ah rasuulku wuxu yidhi sal allau alay wasalam inna fi ljannati shajara jannada geed baa ku yaala balinta kale u kaadi hal midoo geed oo keliya faraska fardaha ugu dheereeya boqol sannadood afar iyo labaatan ka saac haddii la caydhiyo oo ilbiriqsi qura aan la taagin faraskaa geedkaa harhkiisa ka hoos bixi maayo buu nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam ilah baan kugu dhaariyay suureyba boqol sannadood haddii faraskaa la caydhiyo halka geed ee jannada ku yaalla hooskiisa kama hoos baxaya buu nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam meeshaasaa la rabaa inaad qalbiga ku xidhatid oo naftaada ku xidhid oo ilaahay inuu ku geliyo ku dadaashid oo alle kula ballan qaadatid baa la rabaa ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljanna go-aanka inaad qaadatid ayaa la rabaa malayacniga ka baxdid sheekada iyo qosol qosolka iyo ciyaarta iyo cibaada ku jees iyo istustuska iyo ku macaamilka iyo halkaa iska dhig shaqadaada maha kuma taallo wax ka weyn baa doonaysaa allo weynna waa ka doonaysaa waddadeedii waa in lagaa helaa inaad qaadato taasaa nicmo ah wallahi alcadiim inaad ku fekerto oo lagaa rabo rasuulku muxuu yihi sal alla alay wasalam ilaahay markaad wax weydiisanaysaan jannatu lfirdowsa weydiista jannooyinka iyadaa ugu sarraysa iyadaa ugu dhaxaysa xawdka laga cabayo gacamadeeda iyo majarooradeeday kasoo dhacaan buu nabigu yuri alayh salaatu wasalaam asal allah an jacalana min ahliha jannadaasa la inuu ku dadaalo shaqaysto naam haabuu sheekhu yidhi yaa cabaadallahi addoomihii ilaahayow ina almawta ina almowt geeridu inahu mowtku masiru kulli xayin masiir waa aayaha uu ku dambayn doono kulli xayin qof kasta oo nool mahma taalat alayaam maalmuhu siday doonaan ha u dheeraadeen intaad doonto noolow adu sanada noolow laakiin aayahaaga dambe muxuu yahay soo ma dhiman doontid uun mahmaa taalat alxayaatu ayaamu ayaamadu ha dheeraadeen wamahmaa tacadadat alacwaamu sanada sanaduhu dhowr ha noqdeen hadday doonaan dhowr ha noqdeen qofka marka geerida xusuusta rasuulku markuu leeyay akiruu dikra haadimi ladaat badiya geerida xusuusashadeeda markuu nabigu leeyay salawaat llahi wasalaamu alayhi waxay yidhahdeen culimada abu caliil daqaaq oo kale wuxuu yidhi man akara min dikri lmowti ukrima bihalaa qofka geerida xusuusteeda badiya saddex qodob baa ilaahay kuma ku sharfa oo ku maamuusa oo la siiya kow maxaa lagu karaameeyaa bitacjiili tawba tacjiil tawba hadduu gafo waa toobad keenaya deg deg wa nashaatun fi lcibaada iyo cibaadada oo muxuu ku yahay si firfircoon ayuu u cibaadaysanayaa wa nashaatun fi lcibaada wa qanaacatun fi lqalbi qalbigiisana waa qanacsan yahay ilaahay wuxuu siiyey buu ku qanacsan yahay qof walba ilaahay waxbuu siiyey quruxda maalka aqoonta awoodda adduunyada diinta qofa waxbaa laga siiyey intaa lagu siiyey alxamdulilah dheh ku qanacsanow in badan baa haysan waxaad haysato waman nasiya almowt cuuqiba bihalaath qofka geerida xusuusteeda ilaawa saddex qodob baa ilaahay ku ibtileeya taswiifu tawba taswiif atawba inuu tawbada dib u dhigo waa toobad keeni doontaa waa istikfaarsan doontaa dembigan iyo xumahan iminka aada qasanayso waa iska dayn doontaa wa kaslun fi lcibaada iyo wahsi cibaadadii iyo jiitan iyo waktigeedii ka dibdhig iyo aan ku dadaalin wa cadamu alqanaacati fi lqalb iyo qalbigiiso wax qanaaca aan lahayn ma qancayaba qanaacadu wuxuu oran jira imaamu alqanaacatu kanzun laa yafna ama laa yanfad waa kaydaan dhammaanqa qanaacadu inahu lmawtu waxa laguu sheegayo waa geeridi haadimu ladaati waxyaabaha macmacaan waa kii goynayay wa mufariqu ljamaacaat dadka wada jira waa midka kala kaxeeya reer dhan oo aabe iyo hooyo iyo dadi joogeen ayuu aabbihii la oofsanaya mar hooyadii baa la oofsanaya dadkii wada urursanaa waa la kala kaxaynaya inahu lmawtu waa geerida waxa laga hadlayo muqaicu lawsaal waa kii xidhiidhka goynayey wa muyatimu laطfaal waa kii caruurta agoon ka dhigayay wa mubki rijaal waa kii ragga ka oohinayey wa qaaicu laamaal waa kii qofku wuxuu ku fekersanaa kala goynayay weeyaan maxaad qofku ku fekerayaa halkaa qabo waxaa dhis waxaa samee meeshaa aad waxaa samee waxyaabuu qofku ku taamaya isagaa kala goynaya ayuha almuslimuun dadyo muslimiinta ah kam min xabiibin imise la jecel yahay ayaanu dafanaahu aasnay wa kam min casiizin imise qofoo ciso leh ayaanu wadacnaahu adduunyadan sagootinay oo ilaahay qaatay wa kam min qariibin imisaa qof oo dhow oo qaraabadaada ah oo faaraqnaahu aanu faaruqnay ayna alaabba'u aabbayaashii meeh dad badan aabbayaashood meeye waljdaad ayeeyooyinkii meeye wa ayna almuluuku boqoradii meeye adduunka soo maray ashidaadu ee xoogga lahaa ee adadkaa wa ayna hamuudu wa caad reer hamuudkan qur-aanka laga akrinayo iyo reer caadkan meeye tazawad liladii laa budda minhu ashcaar shicibuu kane wuxuu yidhi tazawad u qaado liladii midka laabudda minhu lagama maarmaan uu yahay inaad la kulanto fa ina almowta miiqaat lcibaadi geeridu waa addoommaha miiqaad iyo wakti loo qorsheeyey weeye wa kun mutahayi'an noqo mid diyaar garoobay qabla ruqaadi intaan lagu seexin qabriga wa tub toobad keenoo noqo mimaa janayta wixii aada goosatay oo dembi ahaa wa anta xayun adigoo nool wa tashqaa waad ayaan daraysan doontaa ayaan daraa kugu dhici doonta id yunaadiika marka uu kuu yeedho oo kuu dhawaaqo almunaadi kii dhawaaqayay satandamu waa shallayn doontaa in raxalta haddaad adduunyada ka tagto bigayri zaadin adigoo aan zaad lahayn lahum zaadun wa anta bigayri zaadin labada beydkan wasiiradaba marsan dabamarsan yahaan u malaynayaayo xaggan horaad ka soo qabanaysaa marka hore atardaa xagga dambe kasoo qabo atarda raalli miyaad ku tahay an takuuna inaad noqoto qof yahow rafiiqa qowmin qolo qof la rafiiq ah qoomkaasoo lahum leh zaadun sahay wataa wa anta adiguna bigayri zaadin aadan zaad haysan ayuha almuslim ayuha almumin hal fakarta ma ku fekertay bilmowti geeri ma ku fekertay hal fakarta ma ku fekertay fi nihaayati xayaatik noloshaada dhammaadkeeda iyo gebagabadeeda hal ta'ammalta ma u fiirsatay dalika alyawm maalinkaa isaga ah almawcuud ee la yaboohay alladii maalinkaasoo yanzilu fiihi uu soo degi doono malaku lmowti malagii geerida waday calayhi asalaam liqabdi ruuxika naftaada inuu qabto hal taclamu ma og tahay calaa ayi xaalin tamuut xaaladaad ku dhiman doonto war ma uhaysaa ma adigoo sheekaynaya ma adigoo wax cunaya ma adigoo suuli ku jira ma adigoo wax dhegaysanaya ma adigoo salaad ku jira ma adigoo qur-aan akrinaya ma adigoo hurda ma adigoo socda ma adigoo fadhiya war ma uhaysaa xaaladaad ku dhiman doonto aw fi ayi ardin ama dhulka aad tuqbadu ruuxuka naftaada lagu qaban doono qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum uma ilىa rabbikum turjacuun ayuu alla leeyahy subxaana wa tacaala aayad kalena maxay ahayd wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut nafina ma oga meeshay ku dhimanayso rasuulku xadiid cajab leh ayuu wuxuu sheegay oo wuxuu yidhi idaa araada allahu qabda cabdin biardin bal xadiiskaa fiiri ilaahay hadduu doono qof inuu dhul arladiisa kamida ku dilo oo nafta uu ka qaado qofkiina meesha nafta lagaga qaadi lahaa ma jooga meel kaluu joogaa hadduu alle sidaa doono jacala lahu biha xaajatan dan baa ilaahay dhulkaas uu ku dhiman doono muraad baa loo gelinaya markaasuu odhanay halkaasaan qabanaya waa sadcaalaya meeshaasaan aadaya qabrigiisaa ka qodan oo meeshay soomaalidu ka tiraahdo qabri ma socdee qofkiisaa socda markaasaa rasulku wuxu yhi sal alay wasalam dan baa loo gelinaya halkaasuu ku dhimanaya ninkii shaacirka wuxuu yihi mashaynaaha khuطan kutibat calayna waman kutibat calayhi khuطan mashaaha waman kaanat maniyatuhu biardin falaysa yamuutu fii ardi siwaaha meeshii laguu qadaray unbaad ku dhimanaysaa wey ayuha lmuslim wa wuxuu yihi sheekhu waa yahay tazawad sahay qaado min addunyaa adduunyada ka sahay qaado fa inaka adigu laa tadri ma ogid idaa waqta idaa waqtiga janna leylu habeenku uu dumo oo kuu soo galo hal taciishu ma noolaanaysaa ila alfajri ilaa aroorta fa kan badanaa min saxiixin imisaa mid caafimaad qaba maata dhintay min gayri cillatin cillad la wa kam min saqiimin imisaa xanuunsanaysa mid buka oo caasha noolaaday xiinan waqti min addahri zamanka ka mid ah jirjiriicna looma dhinto ad adeegna laguma waaro ayuha almu'minuun tasawar ayuha lmu'min qofkiiba muminka ah tasawar bal suurayso xaalaka xaaladaada xiina ta'tii tilka alaxadaat marka ay ilbiriqsiyada nafka qaadka ahi marka ay kuu iman doonto wa tacduma calayka alkurubaat wa tacdum ay weynaan doonto calayka korkaaga alkurubaat kurbooyinku kugu weynaan doonaan wa tauru minka wa takhuru ay badan doonto minka xaggaaga azafaraat zafaraadka uu badan doono zafaraadka waxaa la yidhaahdaa waa neefneefsiga markuu qofku yidhaahdo wey marka naftu ka baxayso zafara shaksu marka la yidhaahdo hebel wuu neef qaadayaa waa neef qaadayaa qaarkiisa buu qaadayaa wuu naf baxayaa akhraja nafsahu bacda muddatin iyaaha nafti baa marka soo baxaysay buu leeyay nafti baa ka baxaysay ma xusuusatay markaasaa noqon doonto iminka caadi baad u neefsanaysaa wax naqasa oo ku dhibayaa ama wax neef waad shiidaysaa ma jirto laakiin markaasi way isguraysaa way socotaa xusuuso ayuu ku leeyahy wa tasdaadu way kordhaysaa oo wa tasdaadu ay kordhayso calayka korkaaga alxasaraat waxyaabihii shallayta iyo qooma ma aha allah haddaan iska tukan lahaa allah haddaan heesaha iska dhaafi lahaa dhegaysigooda allah haddaan zinada ka carari lahaa allah haddaan khamriga ka fogaan lahaa allah haddaan beenta iska dayn lahaa allah haddaan xanta iska dayn lahaa allah haddaan cayda iyo afxumada iska dayn lahaa allah filimaanta musalsalaadka daawashadooda haddaan iska dayn lahaa allah haddaan iska dayn lahaa macaasida isagaa isla hadlaya laakiin ma wakti buu hayaa wakti ma jiro kaa dhamaatay waa lagaa wadaa baashi goormay kuu ahayd mar horay kuu ahayd mar horay kuu ahayd waji'a yawmayni bijahannam yawmayni yatadakaru اlinsaanu waanaa lahu dikraa xusuusasha maxay ku taraysaa wey ta'amal nafsaka naftaada u fiirso qof yahow xiina tashkusu marka ay taagmi doonto u fiirso minka xaggaaga alcaynaani labada indhood oo wayaybasu ay qalaliwayaybasu qalali doono minka xaggaaga allisaanu carabku uu qalali doono wayuxiitu bika alikhwaanu walaaladuna ay kugu soo ururi doonaan oo hareerahaga istaagi doonaan ayuha alinsaanu qof yahow fii yawmin maalin min alayaami maalmaha ka mid ah sawfa yanzilu calayka malaku lmowt malaku mowt baa kuu iman doona calayhi salaam xataa yaqifa cinda ra'sik ilaa uu madaxaaga isa soo agtaago fa ruuxak naftaadu la hadli doonaa litakhruja say usoo baxdo laakin yaa taraa laakiin hase yeeshe yaa taraa aya haada warkanow hal yaquulu ma wuxuu odhan doonaa yaa ayatuha nafsu طayiba naf yahay wanaagsan ukhrujii soo bax ilaa makfirati min allahi wa ridwaan ilaahay dembi dhaafkiiyo raalli aanshi u soo bax miyuu ku odhan doonaa am yaquulu mise wuxuu odhan doonaa ayatuha nafsu alkhabiitha naf yahay xuni rujii soo bax ila sakati min allahi wagadab alle cadhadiisa iyo subxaanahu wa tacaala nacayb uu ku necab yahay kuu cadhaysan yahay usoo bax ma saasuu ku odhan doonaa waa meesha ilaahay ka yidhi yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati dunya wa fi laakhira dadku markay dhimanayaan oo naftu ka baxayso waa laba xaaladood hadda ufiirso waa laba xaaladood imaa qofkan inuu jecel yahay ilaahay la kulankiisa iyo inuu necab yahay alla la kulankiisa caaisha rasuulka su-aal weydiisay rasuulka ilaahayow kullunaa nakrahu lmowt dhammaantayo geerida waa nacaynaa kullunaa yakrahu lmowt mid kastaoo naga mida geerida waa necab yahay qof jecel inuu dhintaa ma jiro qaala laa yaa caaisha caaisha sidaa ma aha arrinku laysa daalik saa ma aha ee waxaa loo jeedaa qofkii addoonkii wanaagsanaa ee mu'minka ahaa ee toosnaayee ilaahay ku xidhnaa naftu markay ka baxayso ou sakaraadayo malaa'ig baa u imanaysa malaa'igtaasa u bishaaraynaysa khayr iyo barako iyo raxmad iyo udgoon iyo naxariis iyo rabbi agti in barwaaqa u taallo oo aan cadha u oolin ayaa loo sheegaya markaasuu jeclaysanayaa in adduunyada uu isaga tago oo ilaahay la kulmo allana wuxuu jeclaysanayaa addoonkiisa wacan inuu la kulmo asal allah an yajcalana minhu waxaa ka kale ee loo jeeda ee kulanka ilaahay diiday waa kii adduunka khaldanaa ee macaasida iyo xumaha qooshanayay ama gaalka ahaa ama munaafiqa ahaa markay naftu ka baxayso waxba kama horeeyaan inay naftu ka baxdo ma rabo ilaahay inuu la kulmo ma ogola geeri iyo wuxuu og yahay hadduu dhinto naar abadiye ah inuu gelayo fatatafaraqu fii jasadi markaasay naftu ku kala yaacaysaa jidhkiisa markaasaa laga soo dhufanayaa oo si xooga malaa'igtu u garaacaysaa walow taraa id idaalimuuna fii khamaraati lmowt wاlmalaa'ikatu basitu aydiihim akhrijuu anfusakum lyawma tujzawna cadaab alhuun haddaad arki lahayd rasuulka ilaahayow daalimiinta sida nafta looga qaadayo wallahi arriryaable baad arki lahayd way garaacayaan burad biraa bay la dhacayaan markaasuu cabaadayaa jirkiisaa laga soo goonayaa naftii saasaa marka qofka naftiisa taasaa loo jeedaa ka diidan innaka alaanu adiga iminka qof yahow tuxadidu masraaka tuxadidu waad cayimaysaa masraaka socod masaaraka socodkaaga wa tuhayiu waad diyaarinaysaa masiiraka aayahaaga inaka alaana tasrac adigu iminka waad beeraysaa waqadan berito taxsudu waad goosan doontaa inaka alaanu tabni adigu maanta waa dhisaysaa waqadan taskun wixii wacnaa ayaad maanta dhisato baad degi doonta inaka alaana tuqadim adigu maanta waad hormarsanaysaa wa tacmalu waad shaqaysanaysaa waqadan tujaaza berri baa lagaa abaalin doona qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah dadkii muminiinta ahaayow alle ka cabsada waltandur ha eegto nafsu nafi ma qadamat ligadin berri waxay u hormarsatay waataquu llah alle ka cabsada ina allaha alle khabiirun alle xogogaala weeye oo gun og bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan walaa takunuu ha noqonina kaladiina kuwii kuwa lamida nasu llaha ilaahay halmaamay faansaahum alle wuu halmaansiiyo wuu ilowsiiyey anfusahum naftooda waxay ku rogmanayaan waxaan ahayn ka shaqayn maayaan ulaa'ika kuwaasi hum lfaasiquun waa kuwa ilaahay taacadii ka baxe laa yastawii ma sinna asxaabu nnaari naar asxaabteediya wa asxaabu ljanna janno asxaabteed asxaabuuljannati jannada asxaabteeda hum iyagunba alfaa'izuuna liibaani asal allah yajcalana minhum ikhwat aliimaan walaalihii iimaankaan ku walaala ahaynow ina almowta geeridu mowdka iyo geeridu akhada wuxuu qaaday almuluuka alcudamaa boqoradii waaweynaay adduunkuu qaatay maalin dhaweed baa u dambeysay boqorkii kuwayt buu dilay mowdku soo ma aragti boqoro iyo cid u dhaafayaa ma jirto mowdku watujaara bacmushtarkiiyo ganacsatadiibuu mowdku dilay alahriyaaa maalqabeenka ahaa waaladfaala buu dilay alabriyaaa ee xumaha beriga ka ahaa qof uu mowdku dhaafaya ma jirto micnaheedu waxa weeye ha is odhanin adigu mowdku waktigaagii ma gaarin ha is odhanin qofka isyaraan buu ku dhintaa dhalinyaranimuu ku dhintaa meel dhexaad buu ku dhintaa gabow buu ku dhintaa waayeelnimuu ku dhintaa qofku marka meel kasta geeridu waa joogtaa qaala الله tacaala كل nafsin naf waliba daa'iqat lmowt geerida way dhadhamin uma ilayna turjacuuna xagga iyagaa laydiin soo celin doona qaala wa qaala faidaa jaa ajalukum alle wuxuu yihi haddii ay faidaa waqtiga jaa u yimaado ajaluhum ajashoodu markay u timaado laa yastaakhiruuna saacatan saacad dib u dhici dib loo dhigi maayo walaa yastaqdimuuna lana soo horaysiin maayo hore usoo bixi maayo ina almowta geeridu akhada wuu qaatay man qof buu geeridu mar qof qof bay qaadatay oo mowtku qof buu qaatay huwa isaguba qof yahow khayrun minii aniga iga fiican wa khayru khayrun minii aniga iga fiican wa minkum idinka idinka fiican wa min kulli lbashar bani aadamka oo dhan ka fiican ina almowta mowtku akhada muxamadan nabi maxamed buu qaatay rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ina almowta mowtku akhadahu rasuulkuu mowtku qaatay wa huwa lam yazal isagoo aan rasuulku weli ka zuulin fii curfi nnaasi alyowm dadka adduunka jecel maanta jooga siday u yaqaanaan oo ay la tahay laysa kabiira sin midaan da-weynin maanta adduunyada sida dadku u jecel yahay lixdan jirku wuxuu isu haystaa dhalinyaro inuu yahay oo wuxuu isu haystaa labaatan jirku inuu caruur yahay oo afartan jirku wuxuu isu haystaa inuu caruur yahay sida maanta dadka jooga dunida marka caqligooda aynu eegno qaarkood isagoo da-yar buuba dhintay oo lixdan iyo saddex buu ku dhintay innahu maat rasuulku waa geeriyooday wa cumruhu halaathun wa situuna sana isagoo saddex iyo lixdan jir ah sala allah alay wasalam innahu tuwufiya rasuulka waa la oofsaday salawaatu rabbi wasalaamu calayh wاnnaasu wاlxaal annaasu dadka oo dhami fi acdami اlxaajati ilayh baahidii ugu weynayd ay rasuulka u qabaan fii tacliimihim baridooda uu waxbari lahaa wa irshaadihim hanuunintooda uu hanuunin lahaayoo toosin lahaa wa tahqiifihim aqoontooda u kordhin lahaa fii diinihim diintooda uu aqoonteeda u kordhin lahaa inahu maat rasuulku waa dhintay sal lla alay wa taraka waa ka tegey ahlahu ehelkiisi xaasaskiisi iyo caruurihiisi wa asxaabahu saxaabadiisa radia allahu canhum wa hum fii hamin wa karbin iyagoo werwer iyo kurbo qaba faaraqa dunya adduunyadu ka tegay walam yacud ilayha kumana soo noqon calayhi salaatu wasalaam siduu uga tegay adduunyada dib uguma soo noqon fii saxiixi lbukhaari waxaa ku sugan anas ibnu malik qaala wuxuu yidhi u fiirso goortii thaqula thaqula uu uslaaday النبي nebigu sal allahu عليه wasalam xanuunku aada u qabtay jacala wuxuu bilaabay yatagashaahu lkarbu kurbo inay rasuulka daboosho faqaalat faatimatu faatima waxay tidhi radia allahu canha waa karba abataa alla aabbahay kurbadiisiiyow marka rasuulku muxuu leeyahay laa ilaaha ila allah ina lilmowti lasakaraat laa ilaaha ila allah ina lilmowti lasakaraat cidda saa u sakaraadaysa ee marada marna isa saaraysa markuu ku huuro oo ku caburana iska qaadaya waa ayo waa nabiy llaahi moxamed alayhi salaatu wasalaam rasuulkii ilaahay u jeclaa hadduu isagu saa u sakaraadayo laa ilaaha ila allah geeridu sakaraadkeedu xanuun badan ah ayuu nabigu leeyay salawaatu llahi wasalaamu alayh ayaa markaasa waxay tidhi alla aabbahay kurbadiisiiyow alla aabbahay muxuu kurbaysan yahay faqaala laha markaas rasuulku wuxuu ku yidhi waa subax isniinaad laysa calaa abiiki karbun bacda alyowm aabbaha maanta kadib kurboon maayo falamaa maata markuu dhintay wax yar kadib qaalat waxay tidhi iyadoo ooyeysa yaa abataah aabbahayow ajaaba rabban dacaah rabbi ducadaadii waa aqbalay yaa abataah aabbahayow man jannatu lfirdowsi ma'waah man man axadkii jannatu lfirdowsi firdowsa jannada la yidhaahdo ma'waahu hoygiisa ay ahaydo yaa abataahu aabbahayow ilaa jibriila jibriil baanu nancaahu geeridaada gaadhsiinaynaa nacyiga waxaa la yidhahdaa khabarulmowt geeridaada inaad dhimatay jibriil baanu u sheegaynaa saaxiibkaagii waxyiga kuu keeni jiray ayaanu u sheegaynaa geeridaada falamaa dufina rasuulkii markii la aasay qaalat faatima maalintii isniintuu dhintay barqadii maydkiisu waa yaalay habeenkii talaadada rasuulku sal allahu alayh wasalam maydkiisu waa yaallay subaxii talaadada waa yaalay galabtii talaadada ayaa rasuulka habeenkii la aasay salaadii cishe kabacdi habeenka arbaca soo gelaysay ayaa la aasay faaduma waxay maqashay isagoo la aasayo rasuulka sal allahu alayh wasalam jarafadihii shaqaynayay yaa anas war yaa anasow ataabat anfusukum naftiinuma waxay raalli ku noqotay oo maanta u bogtay an taxuu calaa rasuuli illaah waa welwelkii iyo argagixii baa ka batay rasuulka ilaahay inaad ku shubtaan dushiisa aturaaba ciid waa argagaxsan tahay marka dee oo naxdintii baa ka fara badatay maata sala allahu alayhi wasalam rasuulku waa dhintay wa faaraqa addunya addunyadana waa ka tegey salawaat ullaahi wasalaamu alayh caaisha waxay tihi xadiiska bukhaari ku yaala markay naftu ka baxday baa abubakar oo magaalada koonaheeda deganaa baa yimi markuu usoo galay maradii ayuu wejiga ka qaaday faqabalahu markaasuu rasuulka halkaa labada suniyood dhexdooda ah ayuu ka dhunkaday nabiga sal alay wasalam markaasuu wuxuu yidhi rasuulku abubakar oo ilmaynaya biabi anta wa ummii tibta xayan wa mayta aabbaha iyo baan ku dhaafsanayaaye nolol iyo geeriba waad wanaagsanaatay rasuulka sal allahu aleyh wasalam waxaa la bilaabay in la isugu yimaado maydhitaankiisi yaa isugu yimi ko cabaas ibn cabdilmualib labo cali bin abi aalib saddex alfadl ibnu cabaas afar quthum ibnu cabaas shan usaamat ibnu zayd lix saalim oo addoonuu lahaa ah lixdaasaa isugu yimi cabaas iyo fadli iyo qutham waa laba wiiloo u cabaas dhalay oo cabaas waa nabiga adeerkii iyo laba uu dhalay oo midna la yidhaahdo fadli midna la yidhaahdo qutham oo nabiga ilmaadeeradii ah waxay iyagu ka shaqaynayeen inay meydka rogrogaan rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh calina waa la qabqabanayey usaamata ibnu zayd iyo saalix ninka la yidhaahdo laba addoon oo rasuulku xoreeyey ahaana yasubaani ilmaaa biyahay ku shubayeen oo meydka ile biyaha lagu shubayaa calina waa maydhayaa nabiga calayh salaatu wasalaam rogrogista iyo fadhiisinta iyo wadwadkana saxaabadaasa iska leh oo hawsha wadwaday markaasaa cali bin abi aalib baa la cajabay markuu rasuulka maydhayay walam yura min rasuuli illah sal allahu alayh wasalam shayun mima yuraahu min almayit waxaa meydka marka la maydhaya lagu arko rasuulka laguma arag ya biabi anta wa ummii biabii wa ummii maa atyabaka xayan wa mayta waa tuu lahaa rasuulka sal allau alay wasalam jamaacaadkii ummaddo dhan baa ku tukaday dhalinyaradii baa ku tukatay waayeelkii baa ku tukaday raggii baa ku tukaday dumarkii baa ku tukaday male qolkaa yar buu ku nafbaxay oo ku jiraa marba koox baa soo gasho ku tukata waa baxdaa rasuulka salawaat llahi wasalaamu alayh wahakada maata asaxaaba asxaabuhu rasuulka saxaabadiisuna saasay u dhinteen radia allahu canhum wadaaquu way dhadhamiyeen sakaraati lmowt wa hum iyago walxaal hum iyaga oo khayrun wanaagsan wa axabu ila allahi mina khayr badan oo annaga ilaahay xaggiinala ka jecel yahay wa kaanuu waxay ahaayeen khaa'ifiina kuwa cabsanaya wajiliina baqanaya fahal yaa taraa naxnu kadalik fahal yaa taraa warooy qofkanow naxnu kadalika annagu ma sidaasoo kalaynu nahay maya hadda casharka markaynu akrinayno qaar badan baa ii muuqanaya iska sheekaynaya qosqosli oo maxaanku idhaahdaa baddaaba aan ku jirin iyaguna gaadhay saaran yihiin inaguna gaadhi kalaynu saaranna laba doon baynu kala saaranna meeshan waa wada fadhinaa haddana warqadan waa wada haysanaa kitaabka casharkana waa la dhegaysanaya laakin hum fii waadin wa naxnu fii waadin iyaguna tokalay hayaan inaguna tog hayna marka maxaad umanaysaa marka kiina ka baxsanaaba kii kula fadhiyay baa saasa kii kaa maqnaana ka waran marka soo kama sii marka sidaa awgeeda marka qofkii muslimkaa ah waa qof xusuusanaya geerida iyo xanuunkeeda can ibni cumar radi allahu canhuma qaal kaana wuxuu ahaa ra'su cumara umar madaxiisa fii xijrii dhabtayda lama tucina marka toorayda la daray isagoo saas wax ku jira ayaa dhowr tooray nin gaala ku dhuftay waa la soo qaaday dhaawiciisii aqalkiisii baa la keenay cumar radi allahu canhu inankiisii baa le aabbahay dhabtayda ayaa madaxiisu saarnaa fa qaala dac ra'sii bilard dac dhig ra'sii madaxayga bilardi dhulka dhig qaala fadanantu waxaan u maleeyey hadalka aabbahay anna dalika arrinkaa uu sheegayo tabaruman bihi iska hadal ama nin dee hawl xanuun adagi hayo oo harjadaya hadalkiisii ayaan u qaatay falam afcal ma samayne madaxii halkii baan ku hayay faqaala dac khadii bilard dac dhig khadii dhabankayga bilardi ciida dhig laa umma lak hooyadaa ku weydaya waryaa ii dhig dhabanka dhulka waylii wa waylow ummii alla anigaa hoogay hooyaday hoogtay in lam yakfir illaahu caza wajalla lii haddaan ilaahay ii dambi dhaafin walle waa hooga haddaan alla ii dambi dhaafin waa cumar radi allahu tacaala canh markaasaa cabdullahi bin cabbaas usoo galay saaxiibna way ahaayeen markuu usoo galay waxaa la kala garan waayay naftu inay ka baxday cumar saasuu u yaallaa nin dhakhtaraa loo keenay oo ansaari oo reer bani najaar ah markaasaa li bal inay mindhiciradu tooraydu gaadhay googo-an yihiin iyo bal in wax ka qabad leeyihiin bal hadda eeg markaasuu yidhi caana ii keena iyo biyo xun bay ahayd ama caanay ahayd saan filayo markaasuu kabisiiyey markaasay halkaa kasoo daateen caanihii markaasuu yidhi khalaas iska dhaafa ninkan u dhamaatay bas wey tooray buu ku dilay marka ninkii gaalka isna markii dambe isagaa dilay ka markaasaa la dhigay markaas waxaa la kala garan waaye waa barqa kulul naftu ma ka baxday ma ku jirta cabdullaahi ibnu cabbaas oo caalim ah oo rasuulku u duceeyey ayaa usoo galay markaasaa waxaa la yidhi cumar naftu inay ka baxday inka la kala garan maayo anaa kala garanayu yiri intuu afka dhegta usoo dhaweeyay isagoo saa u yaalla indhahana isku haysta cumar oo saa u yaalla ayuu afka usoo dhaweey dhegta asalaata yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiow salaadii cumar indhuhu kala qaaday asalaatu duhri am salaatu lcasri laa khayra man dayaca salaa ufiirs waa naftu waa ka baxaysa ma salaadii duhurbaa ile wuu og subax inuu tukaday ma salaadii duhurbaa mise waa salaadii casar laa khayra man dayaca sala khayr ma leh qofka salaada dayaca buuri dad nool bay ahaayeen diin bay u noolaayeen adduunye umay noolayn cunto iyo xarago iyo labis iyo qurux iyo tamashle umay noolayn diin bay u noolaayeen ilaah inay la kulmayeen garanayay la kulmayaan subxaanahu wa tacaala markaasaa cumar uu dareemay markii waa nool yahay baa la yidhi nin dhalinyaraha baa usoo galay oo maradiisu dhulka jiidayso markaasuu saa u eegay rudduuhu calaya iisoo celiya buu yidhi iigu yeedha wiilka wuu naf isagoo naf baxayo sakaraada ayuu khayrka sheegayaa fiiri rudduuhu calaya iisoo celiya war yaa wiiliyahow irfac izaarak maradaada kor u qaad fa inahu atqaa lirabbik waanqaa lithawbik rabbigaa sidaasa u cabsi badan cabsashada ilaahay waxay ku xidhan tahay raggu inay maryaha kor u qaataan oo canqowga ka sarraysiiyaan maradaadana sidaasa uu nadiif iyo wanaag badan buu ku yihi cumar radia allahu canhu waa fii xaalati lmowt buu ku jira maantana adigoo caafimaad qaba oo soconaya baan waxaan lagaa karaynin qof khaldan wax u sheego sax baan lagaa karaynin wuxuu yidhi sheekh yaa amiira almuminiin cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu markaasuu dhigay qaala shacbiyu raximahullah lamaa tucina cumar cumar markii la wareemay jaa ibnu cabaas baa yimi radia allahu canhuma faqaala wuxuu yihi ya amiira almu'miniin aslamta waad muslimtay xiina kafara annaas dadku markay gaaloobeen adigu waad muslimtay wa jaahadta waa jihaaday maca rasuuli lahi sal alla alay slam khad dadku markay hagradeen wa qutilta waa lagu dilay shahiidan adigoo shahiid ah walam yt walam walam yakhtalif calayka ithnaan laba iskuma kaa khilaafin wanaagaaga wa tuwafiya waa la oofsaday rasulka sal alla alيh wasalam canka rasul lah sal la alيh wasalam wahuwa raadin canka isagoo kaa raalli ah faqaala lahu cumar baa ku yihi acid calaya maqaalatak hadalkaaga iigu soo celi faacaada calayhi waa igu soo celiyey faqaala wuxuu almaqruuru man garartumuuh qofka dagan ee khatalan waa qofkaa idinku dagteen wallaahi baan ku dhaartay low anna lii hadday ii sugnaan lahayd ma alacat calayhi shamsu qoraxdu waxay usoo baxdo oo adduunyada oo dhan ah ama qarabad u dhacdo laftadaytu bihi waan ku furan lahaa min hawli lmaطlaci cala allah maalinta yowm alqiyaame dhibaatada taalla ilaahay baan isaga furan lahaa caamir ashacbi ashacbi ninka la yidhaahdo magaciisu waa caamir ibnu shuraaxiil ninkaasaa soo naqlina caamir ibnu shuraaxiil alhamdani boqolkii hijirada markay ahayd buu dhintay koob iyo labaatankiina ugu dhashay waxaan ku gebagabayneynaa abd xadiiska xalqad kalen isugu iman doona haddii alla idmee saxaabada nin kamida ayaa fi saxiixi muslim xadiidka ku sugan geeridii ku timid bala fiirso waa ninka la yidhaahdo camar ibn alcaas camar ibn alcaas baa wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu wa ardaah ayaa wuxuu yidhi camar ibn alcaas isagoo arrinta ka hadlaya aabow inankiisiibaa u yimid aabow waa taadii odhan jirtay ilaahayow yaa i qof maxaan ku idhaahdaa naf baxaya oo sakaraadaya aan weydiiyaya sakaraadku siduu yahay aabbow maanta adigaa sakaraadaya sakaraadka iga waran markaasuu yihi wiilkaygi waa kaaga waramay dhinaca dhulka ma ku hayaa iminka ma ii jeeda haa waxaad moodaa dhuxuladaba inaan ku jiifo kulka jirkayga igu baxaya waxaad moodaa jirkayga oo dhan daba iyo dacal in laan weyn oo qodax leh sidaa la iigu xagayo la igu moodaa waxaad moodaa inaan ka neef neefsanayo irba daloolkeed ayaad mooda wiilkaygiyo haddaad qaadaan oo maydkaygaan dhinto dad barooranaya iyo dab la wado midna yaa maydkayga la raacin markaadi aastaan xoogaan idul jooga inta neef geela laga qalo oo cadkiisa laga qaybiyo su-aashaan idinka wahashanaya weheshanayaaye maxaan ku idhahdaa ila jooga baa ka haray walamaa xadarat markay ku timi aba darda radia allahu canhu alwafaatu geeridii qaala wuxuu yihi wahuwa yajuudu isagoo bixinaya binafsihi naftiisa ina allaha caza wajal ilaahay caza wajal idaa qadaa qadaa'an qado markuu xukumo axaba wuxuu jecelay an yurdaa bihi in lagu raali noqdo uma qaala wuxuu yihi alaa rajulun warhooy nin ma jiraa gabadhiina waa la mide yacmalu u shaqaysanaya limithli wax la mida meeshan maanta jiifo alaa rajulun nin ma shaqaysanaya limithli saacati haadih saacadaydantan maanta i haysata uma qada radia allahu canhu naftiisii markaa waa baxday walamaa xadara abaa hurayra aba hurayra markay ku timi geeridii radia allahu canhu almowtu geeridii jacala yabkii wuxuu bilaabay inuu ooyo faqiila lahu waxaa lagu yidhi maa yubkiika maxaa kaa oohinaya aba hurayra qaala wuxuu yihi qilatu zaad sahaydaydoo yar wa bucdu lmafaaza masaafada aan ku socdo fog wa caqabatu hubuutihaa wa caqabatu hubuutihaa iyo wacaqabatun iyo karin iyo jiir hubuutuha aljanatu wanaar meesha looga dhaadhacaya ama waa janno ama waa naar meesha looga dhaadhacaya wa amaa ibraahimu nakaciyu ibraahimu nakaci alfaqihu lmacruuf faqihii la yaqaane raximah llah falamaa xadarahu lmowtu geeridu markay ku timid bakaa waa ooyey faqiila lahu waxaa lagu yidhi maa ka maxaa kaa ohinaya ya aba cimraan qala wuxuu yihi maa lii laa abkii maxaanan u ooyeyn wa ana antadiru anigoo sugaya rusula rabbi rabbigay rusushiisiiyo ergadii malaa'igta ahayd caza wajal walaa adrii ma ogi yubashiruunanii ma waxay igu bishaaraynayaan bijannatin janno am binaarin mise naar hakadaa sidaa weeyaan ayuha alikhwaan walaalayaal kaana alculamaau alcaamiluun saasay ahaayeen culimadii cilmigooda ku dhaqmi jirtay cinda almowti geerida agteeda faquuluu lii birabbikum rabbigiin baan idinku dhaadhiyay bal waxaad i tirahdaan buu sheekhu leeyahay kayfa takunu xaala almufaritiina kuwa gaabiyey xaalkoodu suu noqon doona albaطaaliina ee bilaa camalka ah min amhaalina annagoo kale cinda almowti markaan dhimanayno fallaahuma allahayow raxmatan raxmatan nas'aluka raxmatan min cindik raxmad agtaada baan ku weydiisanaynaa tarxamu biha dacfanaa aada noogu naxariisato itaal daradayada wamaqfiratan dembi dhaaf baan ku weydiisanaynaa min ladunka agtaada tasturu bihaa cuyuubanaa ceebteenna aada ku asturto watajaawusan dhaafid baan ku weydiisanaynaa minka xaggaaga ka ahaatay anoo dembi dhaafto rabbanaa yaa rabbanaa can dunuubina dunuubtayada faqad habata fi saxiixayni waxaa ku sugan min xadiidi cabdillahi bni cumar radi allahu canhu ana rasuula lahi sal la alay waslam qaala maa xaqu imriin maa xaqu imri'in qof xaqii ma aha iyo mudnaantiisa uu mudan yahay ma aha muslimin muslim ah qofkaasoo lahu leh shay un shay leh yuusii fiihi uu dardaarmo yabiitu laylatayni laba habeen inuu iska baryo xaqu ma laha ilaa wawasiyatu dardaarankiisu inuu yahay mooyaane maktuubatun mid qoran cindahu agtiisa mutafaqu caleyh wmaa dalika ma aha arrinkaasi ayuha almuslimuun ilaa isticdaadan lilmowti geeri loo diyaargarooba mooyaane fii ayi laxdatin laxdo kasta liannahu maxaa yeelay laysa lahu mawcuudun yabooh ma laha walaa yasta'dinu idinkaa qaadan maayo xiina ya'tii markuu imanayo walidalika yaquulu llahu tacaala sidaa awgeed ba alla wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah dadkii muuminiinta alla ka cabsada xaqa tuqaatii cabsidu alla mudan yahay walaa tamuutunna hasoo dhimanina ilaa wa antum muslimuun idinkoo alle u hogaansanma ilaadaasi naxwaha istithna mufaraq baa la yidhaahdaayo yani fii xaalatin min alaxwaal xaalad kastoo xaaladaha ka mid a ah, idinkoo alle u hogaansan soo dhinta wey walaa yamuutu linsaanu qofku yaanu dhiman musliman isagoo muslima mooyaane ilaa ida kana mustacidan lilmowt walaa yamuutu linsaanu musliman walaa yamuutu ma dhinto alinsaanu qofkii insaanka musliman xaala kownihi muslim in uu yahay ilaa ida kana mustacidan lilmowt inuu geeri u diyaarsan yahay mooyaane haabitan calaa diinihi diintiisii ku sugan yahay mustacidan u diyaargarowsan yahay u diyaargaraysan yahay liliqaa'i rabbihi subxaanah rabbigii inuu la kulmo ayuha alikhwaan wa inahu mima yuciinu waxyaabaha wa inahu amar iyo shaaniye mima yuciinu alaa calaa tadakuri lmowt geerida xusuusteeda waxaa noogu kaalmaynaya waxaa ka mid a walisticdaadi lahu in loo diyaar garoobo waxaa ka mid a ziyaarat lqubuur qubuurtii oo la ziyaarto oo lasoo fiiriyo facan buraydata ibn lxusayn alslami radi allahu canhu qaal qaal rasuul lahi sal allahu alayh wasalam nahaytukum waan idinka reebay waa ka bilowgiisii can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha qubuurta booqashadeeda booqda rawahu muslim saasa tirmidi fainahaa tudakiru laakhira aakhiray idin xusuusinaysa wa mima yuciinu waxyaabaha ugu kaalmeynaya qofka waxaa kamida calaa dalika arrinka asalaatu cala alamwaati dadka dhintay janaasadooda inaad ka qayb gasho ku tukato fa inahaa ixsaanun waa samafal lilmayiti maydka loo samafalayo biducaai lahu duca loo ducaynayo loogu samafalayo wa fiiha ajrun abaalgud iyo ajar baa ku jira wa fiiha tadakurun lilmowt geeri xusuusteed baa ku jirta facan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal la alيh wasalam man shahida aljanaasa qofka janaasa ka qayb gala xataa yusallaa calayha ilaa lagaga tukado falahu qiraatun qiraad buu leeyahay waman shahida qofka xaadira janaasadii xataa tudfana ilaa laga aaso falahu qiraataani laba qiraad buu leeyahy qiila waxaa la yidhi wama alqiraataani labada qiraad waa maxay qaala mithlu ljabalayn alcadiimayn ma ujeeda waa laba oo waaweyn oo kale cafa dariskaabaa lagu dhintay qof dumaraa dhimatay tag maydka meesha lagu dhintay xitaa haddaadan adigu ahayn kuwa maydhaya ama kanfaya haddaadan ahayn xitaa ama kuwa ku tukanaya imaanshahaaga iyo booqashadaada iyo imaatinka aad timi ajar weyn baad qaadanaysa ajar weyn ayuha alikhwatu amaa aana lanaa miyaanu noo dhowaan an nacrifa inaan garanno masiirana aayahayaga wowa nucaayina maxaan ku aanu cayinno oo maxaan ku idhahdaa si cad u cayinno ma'aalanaa meesha aanu ku dambaynayno oo noo muuqdo oo si cad noogu cayiman yahay meesha aanu ku dambayn doono wanastacida liliqaa'i rabbina rabbiga la kulankiisana aan u diyaar garowno allaahuma ayqidnaa ilaahu naga baraarujiyo naga toosi min kaflatinaa halmaanka nagu jira waaslix ilaahu hagaaji fasaada quluubina quluubteenna xumaanteeda allahuma inaa nas'aluka xusna alkhaatima ilaahu khaatimo wanaagsan baan ku weydiisanay wanacuudu bika waxaanu kaa magan galnay min an nuradda in naloo celiyo ilaa ardali lcumr cimrika u liito oo asaasaq iyo gabow iyo caqli caruurow allahuma axyinaa ilaahuna noole maa kaanat alxayaatu khayran lana intay noloshu noo khayr badan tahay watawafanaa allowna oofso idaa kaanat ilwafaatu khayran lana nolosha iyo oof oofsiga iyo geeridu haddii maxaan ku idhaahdaa ay khayr allowna waktiga ay noo tahay allahuma kfir lana waliwaalidiina ilaw annaga iyo waalidka iyo u dambi dhaaf walijamiici lmuslimiin ya rab